بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد النداء waxaynu cashirkeenna maanta ka bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala baab nidaa waa ka shanaad waa ma waa qeybta shanaad ee qeybaha inshaha ka midka ah waa boga boqol iyo shan iyo toddobaatan ayuuna ku qoran yahay boqol iyo shan iyo toddobaatan waa nida almhila kataba waxaa qoray abu ayib ninkii la odhan jiray ayaa ilalwaali ninkii boqo ninkii isaga baro saabkiisa ahaaye ayuu u qoray wahwa fi lictiqaal isagoo jeelka ku jira abu ayib oo jeelka ku jira ayaa ninkii waaligiisa ahaa gabaygan u qoray ama u diray si loogu naxo ama loogu naxariisto ayuu gabayga u samaynayey markaa wuxuu yidhi markuu gabayga bilaabayey ama likariiqi wamanshanuhu hibaatu ljayni waciitiqu lcabiid dacawtuka cinda inqidaaci alrajaa'i waalmowtu minii ka xabli lwariid facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul amaalika riqii addoonnimadayda ka milkisanow buu yidhi dee ila nin xidhani waa nin addoonoo kale amaalika riqii addoonnimadayda ka iska milkisanow waman sha'nuhu ka arrinkiisuba uu yahay hibaatu lujayl inuu fidada bixiyow wa cidqulcabiid addoommadana uu xoreeyo wuxuu yidhi ka aniga addoonnimadaysa iska milkisan ee laakiin waxaa laga filanayaa ay tahay inuu fido bixiyo addoommadana uu xoreeyo waxay ka dhigan tahay waaliyow daw daw kuuma aha kuguma haboona munaasibna kuma aha inaad dadka xidhxidhato laakiin waxaa lagaa filanayey ama lagaa rajaynayey ka xidhan inaad sii dayso ama ummadda baahan inaad fidada siiso saasay ahayd kolkaa macnaha beytka uu uga jeedaa amaalika riqii addoonnimadayda ka milkisanow waman sha'nuhu ka arrinkiisuba uu yahay hibaatu lujayni fidada inuu bixiyow wa cidqulcabiidi addoommadana uu xoreeyow dacawtuka waan kuu baaqay amaa waan kuu yeedhay cinda inqitaaci rajaa'i rajuhu markuu iga go'ay walmowtu geeridiina minii aniga xaggayga ka xablilwariid xididkan yaree xablulwariidku intuu ii jiro ay ii jirto geeridii markay xablulwariidka ii soo gaadhay ayaan adiga kuu baaqday buu yidhi ama aan kuu yeedhay buu yidhi markaa halkaa waxaa inoogu jira niddaa inoogu jira sidaad arkaysiin xarafka la yskugu dhawaaqayaa waa hamsaha amaalika acdaa weeyaan istifaam moodina ka loo dhawaaqayaana waa maalika riqi ninkaa waaliga ah ee xidhay ee jeelka u diray ayuu doonayaa inuu u dhawaaqo gabayga baxriga uu ugu isticmaalayna waa buxuurta ugu fudfudud buxuurta marka la eego waa facuulun lagu celceliyo weeyaan faqultu ajiirnii abaa malikin wailaa fahabnii imran halikan in badan baad kitaabka gabaygaa ku aragteen faqultu ajirnii abaa malikin wailaa eh, fahabnii imra'an haalikan kolka waa waxaa caan ku ahaan jirtay saxaabiyaddii khanse la odhan jiray aad bay gabayga noocan kale yadu lahaan jirtay wa qaala abunawaas wuxuu ihi ninkii abunawaas la odhan jiray yaa rabbi cadumat dunuubi kahrat falaqad calimtu biana cafwaka acdamu waxaa laga yaabaa inaad aragtiin imaamu shaafici cid siinaysa oo imaamu shaafici baa lahaana le inaad aragtiin way dhici kartaa laakiin abunawaas baa gabaygan iskalaasaa filayo yaa rabbi cadumat dunuubi kahrat falaqad calimtu biana cafwaka acdamu yaa rabbi rabbiyow in cadumad haddii ay weynaatay dunuubii aniga dunuubtaydu kasratan tira ahaan haddii ay u weynaatay falaqad calimtu ilaahow waxaan yaqiiniyey bianna cafwaka cafwigaagu acdamu inuu ka sii weyn yahay ilaahow adiga cafwigaaga ayaa ka sii weyn dembigaygu intuu dooni ha la egaadee cafwigaagunbaa ka weyn xarfunidaa halkan yaalla xarfunidaha halkan yaallana waa yaa rabbi kelmadda yaa ah weeyaan yaa rabbi ya yaadaasi waa xarfunida munaaduhuna waa rabbi weeyaan wa qaala alfarasdaq wuxuu idhi nin farasdaq la odhan jiray wa qaala alfarasdaq nin farasdaq la odhan jiray wuxuu yidhi yaftakhir isagoo u ku faanaya biaabaa'ihi aabbayowgii wayahjuu caayaya jariiran jariirna farasdaqba ayaa hadalka tirin doona wuxuuna caayayaa ninkii la odhan jiray jariir cashirkeenni shalay buu jariir ku jirayoo waa ninkii aynu odhan jirnay nin wanaagsan buu ahaa farasdaq baa laakiin caayaya ulaaika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jaamacatna ya jariiru lmajaamicu ulaaika kuwaasi aabbaai waa aabbayowgayi faji'nii ii keen bimilihim iyagoo kale ii keen idajtamacatnaa marka idaa jamacatnaa markayna kulmiso yaa jariiru jariirow almajaamicu fagaaruhu jariirow markaan fagaaraha iskugu nimaad caraynu isku abtirsanna buu leeyahay markaa kolkaa ulaa'ikadu abtirsiintiisii buu tiriyey wuu akhriyey wuu waday wuu waday markaasuu yihi ulaaika aabaai aabbayowgay wa kuwaa buu yidhi abtirsiintaydii wataa fa ji'nii bimilihim iyagoo kaluun ii keen idaa jamacatnaa markay ina kulmiso yaa jariiru jariirow almajaamic fagaaruhu fagaaraha markaynu iskugu nimaad car taasoo kale ii keen buu yidhi marka haddaba waxaynu uga soconaa horta jariir markuu caayayay farasdaq ulaaikadu caybay sideeda u tahay ulaaika ereyga ulaaiki caybay sideeda u tahay ismu ishaaraas uma taqaanid nin indhoola ah lagulama hadlo nin indhaqabun baa lagula hadlaa inta badanna ismuishaar inta badan baa kuhi doqonkaa lagula hadlaa nacaska soomaalidu waxay tidhaahdaa doqon qalin far weyn baa wax loogu qoraayo ismu ishaaruhu waa wax farta lagu saarayo haddii haadaa lagu yidhaha mayna far la soconin waa wax farta laguu saarayo kolkaa waxay ka dhigan tahay nacas baa too wixii farta loo saarunbaad fahantaa bay ka dhigan tahay haddii ismu ishaare lagugula hadlo doqoniima meesha lagu hoosaasinayaa ulaaika aabaa'i kolkaa ulaaika markuu leeyhu ismu ishaare kula hadlay ismu ishaare kula hadalkani xagga caqliga ayuu ka maagayaa markaa ulaaika aaba jumladuna waxa weeye abtirsiintiisiibuu kolkaa wax qiimo leh ka dhigay faji'nii bimilihim degdeg buu yidhi degdeg igu keen abtirsiinta abtirsiin lamida idaa jamacatnaa yaa jariiru lmajaamicu markaynu fagaaraha iskugu nimaad kelmada yaa iyaduna si kaley cay u tahay oo yaa waxyaabaha loogu dhawaaqo waxa kamida qofka qalbigiisu uu maqan yahay dadkan daroogada isticmaalee qalbigoogu uuna joogin ee iyagoo ku soo eegaya haddana aan ku arkaynin ayaa iyaa loogu dhawaaqaa mararka ka midka ah macaani badan bay yaadu leedahay oo horaba horeba waynaga yaa rabbi leh macaani badan bay u leedahay kolka waxaa loo isticmaalaa macaanideeda waxa kamida qofka qalbigiisu uu maqan yahay in loogu dhawaaqo yaa jariirya ha waa xaadir alqaaib weeyaan xaadir alqaa xaadir aljismi qaa'ib alqalbi kolka yaa rabbi marka eh, markuu leey ya jariir lmajaamicu ya jariiru waxa weeye wuxuu maagayaa markaana inuu yahay ninan dhannayn oo kala dhiman inuu yahay buu inuu sheego ulaaika kuwaasi aabbaa'i aabbayowgay weeye faji'nii ii keen iyagoo kale idaa jamacatnaa markay ina kulmiso yaa jariiru jariirow almajaamicu fagaaraha markaynu iskugu nimaado kolley farasdaq xaafidulqur'aan buu ahaa farasdaq laakiin haddana marka jariir loo eegayo culimmadu iskuma dhawo bay yidhaahdeen jariir iyo farasdaq wax lays barbar dhigi karo ama la laysku keeni karo ma aha anigu farasdaq hal xaaladood ayaan ilaawi kari waayey runtii qalbigayga aad iyo aad bay xaaladaasi ninkaa ugu weynaysay waxaanan u arkaa runtii xaaladaa xaaladan aada ugu jecelahay bay ka mid tahay kacbada horteeda maalin isagoo fadhiya tiirasha kacbada isagoo isagoo fadhiya udhadhow ee xaramka kacbadana ay dawaafayaan ummad ilaahay ka deeqan yahay tiradoodu intay dhan tahay ayuu khaliif umawiya oo kolkaa caalamkao dhan isagu haystay caalam alislaami oo dhan haystay ayaa is yidhi dawaafka kusoo biir khaliifkii markuu dawaafka kusoo biiray ma cid baa garanaysa waa khaliifo u baneeya ayay neeftu qabatay neefta qabatay xajarul aswadka ayuuhun guri ka galay oo markaasuu is yidhi xajarul aswadka soo dhunka buu is markuu soo dhunka is yidhi baa cid alla cid u banaysa ayuu waayey neeftu markay qabatayba isagoo sakaraada ayuu xajarulaswadkii ka soo noqday khaliifkii kii oo ay tahay oo ummadda cidhiidhiga iyo rafaadka iyo waxaa ka jira aadan malaynaynin ayaa waxa dhacay inan yar oo dhallinyar ah ayaa halkaa ka soo baxay markaasay dee ummaddii meesha dawaafaysay oo dhani ayay mar qura u banneeyeen xajarulaswadkii iyo eriyadii dawaafka markaasaa eriyadii dawaafka oo khaaliya oo cidlaah oo gebigeegaba loo baneeyo saa looga kala yaacay ayuu inankii yaraa intuu soo dawaafay ayuu xajarulaswadkiina dhunkaday welibana xajarulaswadkiina uu dhunkaday ummadda intaa la eg ee dawaafka iyo shaqada ku jirta inankaa yar maxaa u sheegay wuxuu yahay khaliifku kolkaa goobta waa joogaa wuxuu ka baqay nimankan ciraaq waxay ahaayeen niman aad u adag bay ahaayeen waa inqilaabaadku halkay dawladda kaga iman jireen bay ahaayeen wuxuu ka baqay inay ciraaqiyiintu ku kacaan ay yidhaahdeen khaliifka nin ka sharaf badan baa jooga waa ninkaa sidaa dadku ay u ixtiraamayaan khaliifkaa ka baqay markaasuu khaliifku cararay oo ciraaqiyiintii taagan buu yidhi man haada man haada warkan maad garanaysin kolkaa khaliifku u garanayaaye ogaan bay ka ahayd waxay ka ahayd ma garanayo anigu kaadan garanaynin qiimo badan male in la yidhaha buu doonayey khaliifkuba kuuna garanaynin waxbaba maaha in la yidhahyo kolkaa tanqiis waxoogaa tanqiisa loo sameeyo inankaa ayuu doonayey war kaniyuu ahaa kaniyuu ahaa buu bediyey maogtay khaliifku laakiin waxaa maqlayey ayo farasdaqana maqlayey farasdaq markuu maqlayey wuxuu ugu jawaabay gabay la yidhaahdo in badan aragteen walaysa qawluka man haada bidaa'irihi alcurbu tacrifu man ankarta wاlcajamu hada bnu faatimata in kunta jaahilahu bijadihi anbiyaau اllahi qad khutimuu hada aladii tacrifu اlbadxaau wad'atahu wlbeytu yacrifuhu wlxilu wlxaramu gabaygaa ayuu ugu jawaabay markaa wuxuu yidhi hadalka aad leedahay khaliifow kani waa ayo waxba ku yeeli maysid buu yidhi waayo ninkan aad dafiraysa carab iyo cajami baa yaqaana buu yidhi ninkan haddaad jaahil tahay oodan ninkan garanayn anaa kuu sheegaya faadumaa dhashay buu yidhi faaduma bintu rasuul ayaa dhashay buu yidhi nebiyada oo dhanna ilaahay baa kusoo khatimay buu yidhi awowgii ayaa lagu soo khatimay buu yidhi waxaad weydiisaa dooxa maka weydii buu yidhi isagaa sheegiye dooxa maka ninkan yar uu garanayaaye weydii buu dooxa maka kacbadaaba garanaysa buu yidhi xilligoo dhan baa yaqaana buu yidhi xataa hargeysaa soo gelaysa xilliga ma la socota hadda ya xaramkao dhan baa yaqaana buu yidhi kolkaa inankan yareed leedahay waa ayo waxba ku yeeli maysid buu yidhi gabaygaasi waa mawqif runtii aad iyo aad u wacan buu ahaa waxa ninku kolkaa khaliifku uu tanqiisinayo waa zayn alcaabidiin zayn alcaabidiin buu ahaa ninkuu lahaa maad garanaysin ummaddana runtii ixtiraam badan badan badan badan bay caalam alislaami oo dhan adigu seed ka yeeli lahayd bashii nebiga calayhi salaatu wasalaam caruurtii nebiga seed ka yeeli lahayd ille waa waa ubadkii nebige markuu xajku dhammaaday kacbadana laga tegey ayaa farasdaq gabaygaa kii oo lagu qaniinay jeelka loo diray waa la xidhay markii la xidhay ayuu zayn alcaabidiin oo nebi maxamed calayhi ayaa waxa dhacay lacag soo diray oo jeelka ugu diray uu ka dhaartay inuu farisda qaato wuxuu yidhi waryaahe waxaad lacag doonayo war caruurta nebi maxamed waan difaacayaa buu ama aan dhinto ama aan noolaado taasi way iga go buu inaan dhasha nebi maxamed difaacaa buu yidhi lacagtaana qaadan maayo waa celisay wuu celiye buu yidhi wuu diidey kolkaa farisda gabaygaa in badan kitaabta waad ku aragteen runtii gabaygaasi mawqif aad iyo aada u qiimo badan oo uu lahaa weeyaan ninkan farisdaq la yidhaah sidiisan kale nin cayb badan buu ahaa oo aad iyo aad u caaya jariir baa laakiin ka adkaa ulaaika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jaa macatna ya jariiru lmajaamicu ulaa'ika kuwaasi aabbaa'i waa aabbayowgay faji'nii ii keen bimilihim iyagoo kale ii keen idaa jamacatnaa markay ina kulmiso yaa jariiru ayaa jaamica dunyaa ligayri balaaqatin liman tajmacu dunyaa wa anta tamuutu ayaa jaamica dunya war kan adduunyada urursanayow ligayri balaaqatin een haddana meel la ku gaadhaynow liman tajmacu dunya war adduunyada yaad u ururinaysaa wa anta tamuut adu waad ka dhimanaysaabee xaggeed u ururinaysaa adduunyada albax idaa aradta markaad damacdo idaa aradnaa markaan damacno iqbaala axadin calaynaa qof inuu ina soo qaabilo dacawnaahu waxaynu ugu dhawaaqaynaa bidikri ismihi magiciisa inaan sheegno aw sifatin tilmaan inaan sheegno min sifaatihi tilmaamihiisa ka mida bacda xarfin xarf dabadii naa'ibin wakiilka ah manaaba adcu kelmadda adcu ah wa yusamaa haadaa waxaana lagu magacaabaa binidaai nidaa lagu magacaabaa wa adawaatu nidaai adawaadka adawaatunidaha waey baa ka mida wayaa e, baa ka mida waa baa ka mida kelmada a waa ka mid ey baa ka mida ey ey ayaabaa ka mida hayaabaa ka mida waabaa sideed xaraf oo la iskugu dhawaaqo weeyaan sideedda xarafba waa ka mid sideedda xaraf wuu ku saxnaa laakiin waxaa jira intan dambe ayaa waxoogaa yar kutubta ay isku khilkhilaafsan yihiin raggan wax qoray ama faniga kolley dhiga wاlأصlu fi nidaءi اlqariib qofka qariibka a marka loo dhawaaqayo waxa asal u ah wاlأصlu fi nidaءi اlqariib an yunaada bاlhamza qariibka hamza loogu dhawaaqaa ow ey ama ey baa loogu dhawaaqaa wa fii nidaai lbaciidka baciidka a marka loo dhawaaqayana an yunaada waa in loogu dhawaaqo bigayrihimaa gayrkood oo min baqiyati adawaat adawaadka soo hadhay ah hayra ana hunaaka halkaa waxaa jira asbaaban asbaab balaagiyatan balaaqadeed oo tadcuu qofka ugu baaqaysa ilaa mukhaalafati hada alasli asalkan in la khilaafo wasanashrax laka waanu kuu sharxi doonaa haadihi alasbaab asbaabtan fii maa yaatii xagga dambe ayaanu kuugu sharxi doonaa halkaa qaacidadaa yaruu ina siiyey fanigu mutafaq kamaaha waad arki doontaa kutubta faniga labadaas sadar mutafaq maaha tamal waxaad ka fikirtaa waa khalad odhan maysid laakiin mutafaq maaha waa laba madhab oo jira ayuu kala waxaad qaadataa ka fikirtaa almithaal alawal numberka tjid munaada munaadaha waxaad heli fiihi baciidan isagoo baciida walaakina abaayib dee abaayib jeel buu ku jiray ninku la hadlayana waa waaligiisii haddana muxuu ugu dhawaaqay amaalika riqii buu yidhi hamsihii qariibka ahaa buu ugu dhawaaqay walaakina abaayib naadaahu bilhamza hamsu ugu dhawaaqay almawduuc waxaana almawduuca loo dejiyey lilqariib fama sababu lbalaaqi huna sababka balaaqadeed ee halkani waa maxay asababu sababku waxa weeye ana abaayib ninkii la odhan jiray araada wuxuu doonay an yubayina inuu caddeeyo ana almunaadaa munaaduhu calaa ruumi min bucdihi isagoo aadkaaga fog fi lmakaan xagga goobta qariibun min qalbihi qalbigiisu uu dhow yahay mustaxdirun fii dihnihi qalbigiisu xaadir ku yahay laa yagiibu can baalihi maskaxdiisa kama maqna fakaanahu xaadir macahu inuu la joogaad moodaa fii makaanin waaxid goob qura wa haadihi tani laiifatun waa laiifo balaaqiyatun balaaqadeed tusawiqu suurtagal bay ka dhigaysaa isticmaal alhamza hamsaha in la isticmaalo iyo waay fii nidaai lbaciid ka baciidkaa in loo isticmaalo undur waxaad eegtaa ila alamhilati alaaati albaaqiya saddexda tusaale kale tajidu lmunaadaa munaadaha waad heli fii kullin minhaa meel kasta qariiban isagoo qariiba walaakina almutakalima mutakalimka istacmala fiiha wuxuu isticmaalay axrufa nidaa xurufu nidihi almawduuca loo dejiyey lilbaciid famaa sababu hada kan maxaa sababo atalo asababu sababtu waxa weeye ana almunaadaa munaaduhu fi lmithaali haani nambarka labaad jaliilu lqadri waa nin qadarkiisa iyo qiimihiisa uu wen yahay cadiimu lkhatari khatartiisu ay khatar tahay khatiiru shani shanigiisu uu khatar yahay fakaana bucda darajatihi darajadiisa oo fog waxba laga dhigay fi lcidami xagga weynida bucdun fi lmasaafa xagga masaafadiiyuu kaa fogaaday walidaalika ayuu ikhtaara uu doortay almutakalimu ka hadlaya fii nidaa'ihi markuu u dhawaaqayey alxarfa almawduuca xarafkiibuu doortay loo dejiyey linidaai lbaciid liyushiira si uu u tilmaamo ilaa hada shani rafiic darajadan aadka iyo aadka u sarraysa wa ama fi lmithaali haali nambarka saddexaad falianna almukhaaaba ka lala hadlayaa fi ictiqaadi lmutakalim ninka hadlaya caqiidadiisa wadiicu shani waa mid shanigiisu aad u liito sagiiru lqadri qiimihiisuna uu yaryahay waaba dee jariir markuu leeyahay yaa jariiru lmajaamicu sagiiru lqadri fakaana bucda darajatihi darajadiisa fogi waxayba ka dhigan tahay fi linxiaad xagga hoos inuu u fogaaday bucdun fi lmasaafa xagga masaafaduu ka fogaaday wa ama fi lmithaali alakhiir numberka ugu dambeeya faliana almukhaadaba mukhaadabku ka lala hadlaya ligaflatihi maadaamuu adduunyadii ku mashquulay uu gaflad galay waduhuulihi iyo ilowsho kaanahu waxaabad moodaa hayru xaadirin inuuna xaadir ahayn maca almutakalim fii makaanin waaxid meel qura inuuna la joogin waqad takhruju waxaa bixi karaya alfaadu nidaai alfaada nidaha ayaa baxaya can macnaaha alasli macnaha asalkaa ayay ka baxaysaa wahuwa dalabu liqbaal soo qaabilid lagaa dalbo weeye ilaa macaanin ukhraa macaani kale ayay u baxaysaa oo tustafaadu laga faa'iidaysanayo min alqaraa'ini qaraa'inta wa min haadihi almacaani macaanida waxa ka mida maa yaati waxa soo socda ayaa ka mida markaa azajru baa ka mida mararka qaar buu nidihii zajri noqda qofkanoo wax loo diidayo uun ka qowlihi yaa qalbu ay xakamaa samicta linaasixiin lama artamayta walaa artaqayta malaama yaa qalbu qalbiyow qalbigiisiibuu la hadlayaa yaa qalbu wayxaka hoogaagee maa samicta maadan dhegaysanin linaasixin kukuu naseexaynaya qalbiyow hoogaagee maadan dhegaysanin qof naseexo iyo talo wanaagsan kuu samaynaya lama artamayta markaad isku tuurtay wixii wala taqayta iskamaanadna dhowrin malaaman canaan wax lagugu canaantana qalbiyow iskamaadan dhowrine markasta kasta wax lagugu canaanto ama lagugu caayo ayaad gelaysaa yaa qalbu maxaad uga jeedaa markaad qalbiga la hadlayso miyuu ku maqli qalbigaagu yaa qalbu maxaad uga jeedaa waxaad uga jeedaa azajr inaad qalbiga ka erido uunbaad doonaysaa waxaan uu ku dhex jiro ataxasur watawajuc baa ka mid a qoomamo iyo xanuun sida gabayaaga qowlkiisa أyاa qاad mعن kayfa waarayta judh وqad kana minh اlbr واlbaحr mtrcاan ayaa qabra macnin ninka macni la yidhaha qabrigiisaw kayfa waarayta sideed u qarisay juudahu deeqsinimadiisa ayaa qabra macnin ninka macni la yidhaha qabrigiisaw kayfa waarayta sideed u qarisay juudahu deeqsinimadiisa waqad kaana minhu wuxuu ahaa alberu dhulka beriga ah iyo walbaxru dhulka badiihiba mutracan mid laga buuxiyey adduunkaoo dhaniba ninkan deeqsinimadiisa waa ka buuxsamay bad iyo berri deeqdii wuxuu bixiyo mayna qaadaynin hadaba qabriyo waa iga su-aale buu yidhi ninkii iyo deeqdiisii sideed u qarisay wuxuu sawiranayaa deeqdii oo socota in lagu ag aasayo oo kolkaa qabrigii uuna qaadi karayn buu sawiranaya ayaa qabra macni ninka macni la yidhaha qabrigiisow kayfa waarayta sidee baad u qarisay juudahu deeqsinimadiisa waqad kaana wuxuu ahaa minhu xaggiisa albarru dhulka berriga ah iyo walbaxru dhulka badi ihba mutracan mid laga buuxiye maxaa looga jeedaa nidaha qabriga uu u dhawaaqayo ataxasur qoomamo geeridan uu ka qoomamoonayo aliqraa baa kamida dhiirigelin qofka markaad leedahay sii wad waxa waan kugu dhiirigelinayaa ka qawlika waa hadalkaaga oo kale liman aqbalaka soo qaabilo yatadalam isagoo dulmi sheeganaya yaa madluumu takallam la dulmiyow bal hada sii wad hadalka yaa madluumu la dulmiyow ya yaa madluumuihi maxay kuu kordhinaysaa qofkan waxay dhiirigelinaysaa inuu cabashada sii badiyo kolkaa yaa madluumu takalam baad odhanaysaa alqawaacid aw alkhulaasa annidaau niduhu waa dalabu liqbaal soo qaabilid la dalbo bixarfin xaraf lagu dalbo naa'ibin wakiil amanaaba adadcuu meesheeda adawaatu nidaa'i ereyada layskugu dhawaaqaa hamaanin waa sideed alhamzatu waa hamzaha waey wayaa waa a wa a wa ey wa ayaa wahayaa wa waa alhamzatu hamsaha iyo waey linidaai lqariib qariibkaa loogu dhawaaqaa waayruhumaa labadaa waxaan ahaynna linidaai lbaciid baa loogu dhawaaqaa kolkaa qariib iyo baciidunbuu ka dhigay inta badan aragtidaa waa lagu kala duwan yaho waxaa loo badan yahay baad odhan kartaaba in la yidhaahdo waa nidaa baciid iyo nidaa qariib iyo mulaq kolkaa yaada rag badan baa mulaq ka dhiga isagu laakiin dhinac buu raaciyey qad yunazalu waxaa la dejin karaa albaciidu ka fog mansilata alqariib mid qariibe derajadii fa yunaadaa waxaa loogu dhawaaqi bilhamsati hamsaha iyo wa-ey ayaa loogu dhawaaqi haddawaana baciid ishaaratan waxaa la tilmaamayaa ilaa qurbihi min alqalbi inuu qalbiga u dhow yahay wa xuduurihi fi dihni maskaxdana uu xaadir ku yahay waqad yunazalu waxaa kaloo la dejiyaa alqariibu ka dhow mansilata albaciid ka fog meeshiisa fa yunaadaa waxaa loogu dhawaaqaa bigayri lhamsati hamsaha qayrkii wa ay ay qayrkeed ishaaratan isagoo la ishaarayo ilaa culuwi martabatihi derajadiisa sarraysa aw inxidaadi mansilatihi derajadiisa hoosaysa aw kaflatihi isagoo kaflad ku jira aw shuruudi dihnihi isagoo maskaxdiisu ay dee kolkaa mid baxsanaysa oo ka baxaysa ay tahay yakhruju waxaa baxaya annidaau dhawaaq nidihii wuu baxayaa can macnaahu lasli macnihii asalka ahaa ayuu ka baxayaa ilaa macaanin ukhraa macaani kale ayuu u oo tustafaad laga faa'iidaysanayo min alqaraa'ini qaraa'inta kazajri sida eriga oo kale qofka wax laga eryayo wa taxasub iyo qoomamada oo kale waligraa iyo dhiirigelinta namuudaj waxaan halkan kaga hadlaynaa libayaani adawaati nida adawaatu nidaha si aynu u caddayno fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socda wamaa jara minha iyo waxaa ku dureersaday calaa asli wadcihi aslulwadcigiisa fi nidaai lqariib marka qariibka loo dhawaaqayo aw baciid ama baciidkaba loo dhawaaqayo wamaa kharaja can dalika iyo arrinkaa waxaa ka baxay maca bayaani sababkiiyo oon sababtiisa caddaynayno abunaya ina abaaka kaaribu yowmihi faidaa duciita ila almakaarimi facajali aabba inankiisa la hadlaya markaa wuxuu ku yidhi abunaya inankayagow ina abaaka aabbahaa kaaribu yowmihi maalintuu dhimanayay ayuu u dhowaaday aabbahaa geeridiisii way soo dhowaatay faidaa duciita haddii lagu marka lagugu yeedho ila almakaarimi meelay sharafi jirto faacjalu soo degdeg waa iga talee buu yidhi aabba wax sharaf leh haddii lagugu baaqo xagga horun adigu iska dhig abunaya inanka igow inna abbaaka aabbahaa kaaribu yowmihi maalintiisii ayuu u dhowaaday uu dhimanayey ee fa idaa duciita marka laguu baaqo ilalmakaarimi sharafta xaggeega marka laguu baaqo faajal usoo degdeg abunaya hamsahaasi miyuuna asal ahayn muna qariib ahayn kuu u dhawaaqayaana waa inankiisiiyo inankaagu muu kaa fog yahay inta badan waa maya waa qariib kolkaa macnihii asalka ahaa ayuu hamsaha loo isticmaalaya waa qariib qariib loo isticmaalayo yaa man yuraja li shadaa'idi kulliha yaa man ilayhi lmushtakaa wlmafzacu inta badan culimada waxaad ku aragteen ducada suxuuraha ayaa lagu soo daraa ducada suxuuraha la akhristo ayaa lagu daraa yaa man yuraja gabaygan yaa man yuraja lishadaa'idi kulliha yaa man ilayhi lmushtakaa walmafzacu culimada gaar qaar waxaa laga soo guuriyey yidhaa gabaygan sujuuddaanu ku akrinaa sujuudda markaanu sujuudsanahay waanu ku akrinaa rag yidhahdaa la soo guuriyey waayo gabaygu wuxuu ka hadlayaa meel kale ma aha waa duco waa alla bari ilaahay saadu u baryaysa ayuu ka hadlayaa wuu dheer yahay gabaygu yaa man yuraja lishadaa'idi kulliha يا من إليه المشتكى والمفزع يا من khazaa'inu رزقه في qowli kun فإن الخير عندك أجمع حاشا لجودك أن an عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع awsacu gabaygu gabay dheer weeyaan kulleyi qolada siirada oo kale waad ku aragteen kutubta siirada oo kale ayaa aada uga warranta kuwana qoladan adabku kama warramaan qolada siirada ayaa ku badan laakiin yaa man yuraja lishadaa'idi kulliha yaa manka yurajaa loo rajeeyo lishadaa'idi shadaa'idda iyo dhibaatada kullihaa siday u dhan tahay dhibaato oo dhan allaha loo rajeeyo yaa manka ilayhi xaggiisa uu ahaaday almushtakaa cabashada iyo walmafsacu argagaxa ow ka isaguun lagu cawdo ee isaga xaggiisuun loo soo argagaxow kolkaa imika yaabaa loogu dhawaaqay man markii loo dhawaaqayay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu la hadlayey linidaa'i wuxuu ugu dhawaaqay kelmaduu ina soo siiyey in baciidka loogu dhawaaqo kolka wuxuu ku leeyahay wuxuu ilaahay ugu dhawaaqay ishaaratan ilaa culuwi martabati lmunaada laakiin waxaynu soo qaadanay in kelmadda yaadu mutlaqay iska ahaan jirtay sida loo badan yahay qaala abulcataahiya wuxuu yidhi abulcataahiya ayaa man caasha fi dunyaa awiilan ayaa man caasha fi dunyaa طawiilan waafna alcumra fi qiilin waqaalin waatacaba nafsahu fi ma sayaafna wajamaca min xaraami aw xalaali hab اdunyaa tuqaadu ilayka caafwan alaysa masiru dalika lizawaali ayaa man caasha fi dunya ayaa man caasha warka nool fi dunya adduunyada ku nool dawiilan in badanow ka adduunyada in badan ku noolow wa afna alcumra ee cumrigiisa baabi'iyey fii qiilin waqaal waxa la yidhi wuxuu yidhi un cumrigiisa ku baabi'iyeyow wa atcaba nafsahu ee naftiisa daaliyey fii maa sayafna wax baaba'aya naftiisa ku daaliyeyow wa jamaca soo ururiyey adduunyadii min xaaraamin ow xalaal xaaraan iyo xalaalba isku soo urursadayow habi dunyaa umale male adduunyada tuqaadu ilayka in laguu soo kaxaynayo cafwan iyadoo bilaasha iyadoo bilaasha adduunyada laguu keenayayo sidaa iska malayso alaysa miyuuna ahayn masiiru dalika arrinkaa halkuu ku dambaynayaa lizawaal baaba un war adduunyadao dhan haddii kelidaa laguu keeno iyadoo cafwiya welibana haddii laguu keeno cafwiya oodan adigu eg cafwiga waxaa loo yaqaana shayga adigoon hawl u bixinin oon waxba ku samaynin adiga ku raali gelinaysa dalka ka waran adduunyadii oo dhan baa kelidaa gacanta lagaa saaray war maxaad ku dambaynaysaa adduunyaduse maxay ku dambayni ya maxaad ku dambayni maad u malayn ma kuu waaraysaa waa maya ayaa man nool fi dunyaa adduunyada ku nool tawiilan xilli dheerka adduunyada ku noolow wa afnaa haddana umm, ku baabi'iyey alcumra cumrigiisii oo dhan buu ku baabi'iyey fii qiilin waqaal sheeka maalaa yacniya ayuu cumrigiisii ku baabi'iyey wa atcaba nafsahu naftiisii ayuu daaliyey fiima maa sayafnaa wax baaba'aya ayuu naftana ku daaliyey wa jamaca wuxuu soo urursaday min xaaraamin xaaraam iyo aw xalaalin xalaalba uu ka soo urursaday habi dunyaa u malee adduunyadu tuqaadu ilayka in laguu keenayo cafwan si bilaasha in lagugu keenayo ee alaysa miyuuna ahayn masiiru daalika arrinkaa gebagebadiisi iyo dhammaadkiisu lizawaali baaba kelmadda haba dad baa moodaya siin inay ahaan jirtay waa sax siin way noqotaa laakiin hab haddaad aragto luqa alcarabiya malaa loo yaqaanaa hab haddaad aragto waa male haddaba aynu iminka ugu dhawaaqnay waa ayaa qof baciidaa loogu dhawaaqi jiray ayaa ayaa loogu dhawaaqi jiray baciid laakiin qofkani waa qof qariiba waxaa la ishaaraya ilaa gaflati lmukhaadab war nin adduunye ku jira muxuu xasuusanaya baasho ilan waa khamraa la yidhaahe waa khamro aqligaaga ayay dabooshaa sakaraadkuna wuu toosiyaa maalin alla maalinta qofka sakaraadku qabtuu dib isku xasuustaa ayuu yidhaahdaa iminkunbaaban baraarugayban toosayba kolkaas sakradaasaa lagu wada jiraa iyo sakradaasaa lagu jiraa siwaar ibnu lmudarab nin la odhan jiray baa isna gabaygan leh ya ayuha alqalbu hal tanhaaka mawcidatun aw yuxdiaan laka tuulu dahri nisyaana yaa ayuha alqalbu qalbiyow yaa ayuha alqalbu qalbiyow hal tanhaaka makaa nahiyeysaa mawcidatun wacdiga iyo waanadu maku makaa nahiyeysaa shay ow yuxditan laka makuu soo kordhinayaa duulu dahri xilliga dheeri nisyaanan ilowsho makugu beerayaa yaa ayuha alqalbu qalbiyow hal tanhaaka makaa nahiyeysaa mawcidatun wacdigu wax makaa nahiyeysaa ow yuxdian laka makuu soo kordhinayaa tuulu dahri dahriga iyo wakhtiga dheeri nisyaanan ilowsho ma kuu soo kordhinayaa buu yidhi qalbiyo waxaynu arkaynaa in iminkana yaa oo sida biciidka eray baciid loogu dhawaaqi jiray sida kitaabkeenu qabo loogu dhawaaqay wax qariiba waxaa la ishaarayaa inuu munaaduhu qaafil yahay una qariib ahayn baa markaa la ishaaraya wa kataba waalidun aabba ayaa qoray liwaladihi ilmihiisiibuu u qoray isagoo doonaya inuu naseexo u naseexeeyo ayuu doonayaa hadalkan buu u qoray markaa axusaynu inii waacidu wamu'adibun fafham faina alcaaqila almutaadibu axusaynu inii waacidu wamu'adibun fafham faina alcaaqila almutaadibu inii anigu waacidun waan ku wacdiyayaa wa mu'adibun waanan ku edbinaya ee fafham waxaad fahaniyo wax iga fahan fa ina alcaaqila caaqilku almutaadibu waa mid wax edeebsada caaqilku wuu edeebsadaaye waxaad samaysaa si wanaagsan ii dhegayso ereyga xuseen aniga siin baa qoran siin baa qoran soo maaha xuseen laba siyood baa loo qoraa ragga qaar baa jira saad u qora haddii xuseen saad loo qoro wuxuu noqonayaa nin faajira buu noqonaya nin dembiile ah oo taariikhda la yaqaanay buu noqonaya ninan waxba reebi jirin ayaa xuseen oo soodan la odhan jiray haddii xuseen siin laga dhigo waa sax laakiin haddaad sood akrido waa nin faajira weeyaan oo soomaalidu malaha waxayba ismoodaysaa taarikhda inay lahayd kolley taarikhda soomaalida dad looga qaateena kalamaan kulmin laakiin waxaan filayaa haddana ah, siday inagu soo gaadhay waa tawaatur bay inagu soo gaadhay waa xuseen taariikhdiisani xuseen taariikhdiisana xuseen waa nin carbeed soomaaliduna way sheegtaan taariikhdiisa qayb ka mid ay sheegtaan laakiin waxaan filayaa labada taariikhoodba way wada dhaceen baynu odhan karnaa xuseen wuxuu ahaa nin aad iyo aada u liita ummadda waxaa la yidhahdaa nacaska waxaa la yska ilaaliyaa markaad isberatiin baa la yidhahdaa nacaska ninka ragga ana markaad isberatiin wuu kaa wareegaa doqontana waa lagwaaa laga digtooni laga qaataa markaad isberatiin baa la yidhahdaa kolkaa ninkan xuseenihi ninuu iyo ninuna aqooninba ma reebi jirin waxaa dhacday beri nin juhayne la ma ama jufayne la yidhaha bay maalin israaceen waxay idhahdeen war aynu meelahan u wada waadsi tagne waadsi kale maaha dadka aan soo dhacno weeyaan oday carbeed bay ku soo baxeen oo maal badan odaygii baa farxay markuu arkay inay marti yihiin martida dee carabtu maasha allah aad iyo aad bay ugu sareeyeen wuu soo dhaweeyey odaygii xooluu u qalay caanuu u lisay meel fiican buu seexiyey marka maraqii iyo hilibkii iyo caanihii ay isku dareenay dhergeen sidii la arkayey halkay ka xamdi naqi lahaayeen ayuu jufayne oo nin waxoogaa naxariisii qalbiga kaga jirtaa kaadi u baxay intii jufayne uu kaadida ku maqnaa ayuu xuseenkii muxuu sameeyey odaygii sidaa u galay buu kurka ka jaray odaygii oo dhiigga dhex galgalanaya ayuu hantidiisii haddana urursaday oo geelii meel buu ku xeraystaa markaasuu alaabtiisiiyo lacagtiisiiyo wixiisiibuu tirsanayaayo dhagax buu saartaa seeftiisiiyo hubkiisiibuu qaataay halkaasuu dhigtaa jufaynaa soo noqday odaygii oo meyd oo dhiiggiisa dhex galgalanaya odaygii sida wanaagsan u wanaajiyey markaasaa waxaa dhacay saasuu u hegay oo markaasuu yidhi bisa maa facalta buu yidhi alla xuseenow waxaad samaysay xuma wuxuu ku yidhi uqcud fa fainamaa kharajna limili haadihi war iska fadhiisa sidanoo kalun baynu soo baxnee heshiis baynu ku ahayn inaynu ragga waxaan ka yeelle fadhiiso buu yidhi markaasuu yaabay oo oh, jufayne wuxuu qaadan layahay eeg dhaqanka soomaaliyadan wax badan baan ka waraystay odayaashaynu markii geela la kala dhici jiray labada nin ee sahanka ee geela marka inay reerka soo sahamiyaan loogu talagalaa markay reerka tagaan geela laga dhacayo caanaha iyo biyaha toona kamayna cabbi jirin hadday reerkaa geela laga dhacayo sahanku uu caana ka cabo waa la dhaafi jiray reerkaa mamnuuc caanayna siiyeen baa la odhan jiro waa la dhaafi jiray kolkaa reerkuna wuxuu shikiyi jiray rag meesha maraya oo la yidhi kaalaya wax caba hadday waxaa cabidda ay diidaan reerkaasi digniin bay intaasi u ahayd waa dhaqankii soomaalida kolkaa saas carabtana mamnuuc bay ka ahayd nin wanaag kuu sameeyey inaad xumo ku abaaliso dee wax lagaaga fadhiyey maahayn cabbaar iyagoo wada fadhiya ayu xuseynkii liitay baa ka baqay inuu jufaynihii ku qabsado maxay hantidii markaasuu yihi y yaa jufayna buu yihi maa haadihi uyuur haadkaasi muxuu ku dhacayaa arbal haadkaasi eeg buu yihi haadkaasi muxuu ku dhacayaa markaasuu jufayna laleeyahy haadku muxuu ku dhacayaa ma waa sheeka soomaashi markaasuu intuu jufayna fahmay buu seefti intuu si fiican qacanta ugu dhigay ayuu soo eegay xaggii xuseyn oo markaasuu yihi haadkee buu yihi bal hadda itus markaasuu xuseen fahmay inuu fashilmay markaasuu haadan jirin sii eegayo dee kaasuu yidhi soomaalidu waxay odhan jirtay soomaa keena eegu ku dhacaya isagu maaha saa ma odhane uu eegay meel banaan buu eegay markuu xuseen meel banaan eegay ayuu jufayna ka gaadhsiiyey jufayna qoorta ka jaray jufayna markuu qoorta ka jaray ayuu jufayna de iskaga yimid ila ninkan wuxuuna kula sii colloobuu kusii nacay ninkii wanaajiyey buu dilaye waa cuquubadii meel kale ma aha cuquubadiinba halkan kaga soo baxday ilaahay siyaabo badan haddaad dembi samayso meeladan filanayn bay cuquubadu kaaga timaadaa haddaad wanaag samaysana meeladan filanayn buu abaalkiisu kaaga yimaadaa eg haddaad wanaag samayso meeladan filanayn maalin baa nin baa ii warramay hargeysuu iiga warramayey berigii daydayey ayaan berberaan ka soo gelayay buu yihi ayuu ka soo gelay nin wadaadu kolkaa ka warramayey niman Eh, nimankii jabhadda ahaayo dee aan diin iyo dadnimo toona lahayn ayaa nin wadaadoo gaadhin wata halkaa ku qabtay mid baa qorigii intuu ku qabtay bu y ma wadaad baa tahay ha ilaahay cay anoo ku maqlaya haddii kale soddonkaba waanku ku dhufan bu ku yidhi war imankai maqashi ilaahay cay buu yidhi wadaadkii intuu naxay ayuu yidhi war ilaahay cay male markaasuu intuu ka jeedsaday bui allow maad caydin wallahi waan kugu dhufan lahaa bui soddonkaba <laughs> wuu iskaga tegey bal ninkaa horte waxa weeye wanaaggan uu qofkani sameeyey daqiiqadahan waxaa laga yaabaa ninkani inuu markiisa hore xumaha u qasdayey laakiin daqiiqadahan qalbigiisa go-aan adag buu qaatay qofkani go adag ayuu qaatay go-aankan adag buu ilaahay qalbigiisa kan kale ku bedelaya waa daqiiqado jufayna sidiibuu xuseen ku dilay xuseen islaantiisa ayaa wadooyinka waaweyn istaagi jirtay markay wadooyinka waaweyn xuseen islaantiisu istaagto waxay odhan jirtay war nin xuseen la yidhaa maad aragteen jufaynoo maraya ayaa ku soo baxay islaantii xuseen markaasay xuseen ku tii war nin xuseen la yidhaah maad aragtay intuu sii eegay buu ku yidhi تسائل كل ركب عن حسين فعند جفينة الخبر اليقين ما ما bay نoqotay markaa تسائل كل ركب عن حسين سفر kaste waxay weydiinaysaa حusein فعinda جuفaynة الخبر اليقين warka runta ah haddaad doonayso جuفayne ka raadi buu ku yidhi جuفayna warka haya hadda waa isaga uu iska dhaafay kolkaa mahmaah weeyaan layskugu mahmaaho cinda jufaynat alkhabar lyaqiin qof hadduu kaaga warramo waxaad uga waroon tahay waxaa loogu mahmaahaa cinda jufaynat alkhabar lyaqiin axusaynu inii waacidun wamu'adibun fafham faina alcaaqila almutaadibu axusaynu xusaynow inii waacidun waan ku wacdiyayaa wamu'adibun waanan ku edbinayaa fafham niyahow iska faham faina alcaaqila ka caqligali almutaadibu waa ka edebsade a ah xuseyn xarfunidii ma arkaysaa qariibka ahaa ayuu qof baciida ugu dhawaaqay waa inuu ku tuso ilmahan yar inuu jecel yahay oo qalbigiisaba uuna ka baxaynin bayin layliska koobaad intaasi waa jawaabtii layliska bayin waxaad caddaysaa adawaat nida adawaadka nidaha fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha calaa asli wadcihi sidii loogu talagalay fii nidaai alqariib aw ilbaciid wamaa kharaja minha iyoka ka baxay can dalika maca bayaani asbaab albalaagiya fi lkhuruuj asbaabta balaaqadeedna waa inaad ku darsataa qaala abu ayib abu ayib nin lo odhan jiray baa yidhi ysad jaxf lmarhub janibhu in luyuha tziid naasa axdaanan yaa saaid aljaxfal ciidanka ka u waadhsanaya ciidankii almarhuubi laga baqayay jaanibhu dhinaciisa ka u waadhsanayow ina luyuuha aararku tasyidu waxay u waadhsadaan annaasa dadka axdaaran kenikeli markay yihiin wuxuu yidhi ninbuu la hadlayo wuxuu yidhi war ninkan ciidanka idil cunayo buu yidhi ciidamo idil baad adigu dhammaysaa odan midh ka sii daynin yaa saaid aljaxfal marhuubi jaanibhu ciidan idil libaaxaba waad ka khatarsan tahay buu ihi markaa niyahow libaaxa adigaa baradheereeyey waayo ina liyuusa aararku tasiidu naasa axdaanan dadka iyagoo mid miday ugaadhsadaan eeg dadku qofkii kelidiiya ayuu libaaxu cunaa laakiin dad idiloo ciidana libaaxu kuma soo dhaco libaaxu dee ciidan kuma soo dhaco wuxuu leeyahay libaaxuna keli qofka ku raadsadaa adna ciidan idil baad cuntaa kelida kolkaa libaaxi miyaadan baradheeraysiin yaa saaid aljaxfal ciidanka ka ugaadhsanaya ciidankii almarhuubi jaanibuhu dhinaciisa laga haybaysanayayow ina luyuuha aararku tasiidu naasa dadka way uwaadhsadaan axdaanan keli keli ayay u uwaadhsadaan oo keli ayay ku qabsadaan hadaba talow yaa loogu dhawaaqaya qof qariib ah ayuu iminka yaa ugu dhawaaqay ma asalkiibaa mise waa khilaaful asal waa khilaaful asal wey qariib buu ahaa yaadii baciidka sidii kitaabkeenu u qaatay ayuu ugu dha waa khilaaful asal waayo waa ishaaratan ilaa culuwi mansilatihi wa rifcati darajatihi ayuu doonaya yaa ugu dhawaaqay ayara biqad axsanta cawdaan wabada'taan ilaya falam yanhaad biixsaanika shukru ilaahayow aniga xaggayga ayuu gafu ka jira ayuu doonayaa inuu yidhaa ilaahayow aniga xaggayga ayuu gefka iyo khaladku ka jira ayaa rabbi rabbiyow qad axsanta waad wanaajisay cawdan soo celinta wa bad'atan iyo bilowgaba alle ilaahow xagga soo celinta iyo xagga bilowgaba waadii wanaajisay buu yidhi waayo qaabku ilaahay kuu abuuray iyo siduu ilaahay kuu bilaabay iyo sida uu kuu soo celin doonaba miyaadan ka fikirin ayaa rabbi rabbiyow qad axsanta waad wanaajisay cawdan wabad'atan ilaya aniga xaggayga falam yanhad uma soo hingan biixsaanika ixsaankaaga ashukru shukrigii mahadnaqi xagga ixsaankaaga uma soo dhawaaqin ilaahu si wanaagsan kuugama mahadnaqin buu leeyahay ilaahu khataa iyo gefka aniga iskale ayaa rabbi baan doonaynaa waxaa loogu dhawaaqay qariibkii ayaa xaruuf xaraf baciida loogu dhawaaqay xaraf baciida ayaadu lilbaciid bay ahayd kolka waa ishaaratan ilaa culuwi manzilatih ilaa culuwi darajatih ayaa la ishaarayaayo ayaada loogu dhawaaqaya markaa asukana nacmaani araik asukana nacmaani laraaki tayaqano halkaa araaki baa qoran mise araiki baa qoran midka inoo qoran araaki iyo araiki yaa inoo qoran okay araaki hadday noqonno waa sax araaki baa qoran soo maaha السكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكانون السكان السكان نعمان الأراك أراك waxa loo yaqaanaa geed cadayga wey geed cadayga laga goosto weeyaan araag marka laga hadlayo araag hadii la yidhaahna fadhiga waaweyn buu noqdaayo qacmaha leh kolkaa السكان نعمان الأراك geed cadayga meesha cadaygu ka baxo dadkii deganaayo kolka araag waa geedka cadaygu uu ka baxo dadkii deganaa assukaana nacmaani araag geed cadaygu halkuu ka baxo dadkii deganaayo tayaqanuu waxaad yaqiinsatiin ood hubsatiin biannakum idinku fii ribci qalbi qalbigayga gurigiisa ama dhexdiisa sukaanun inaad degan war dadkaa halka geed cadayga degano waxaad ogaatiin inaad qalbigayga dhexdiisa degan aad baan idin jecelahay weeyaan kolka qalbigayga kama baxdiin marnaba wey asukaan hamsa loogu dhawaaqay hamsahani kolkaa waa lilqariib buu tilmaami jiray ma dadkan dee cadaygu meel fog buu ka baxaa kolkaa baciidkii ayaa hamse loo isticmaalay wa ishaaratan ilaa anahum xaadiri ilaa anahum xaadiruuna fii dihnihi fi kuli xaalin walamxa daqiiqad kasta inay qalbigooga ku jiraan buu doonayaa inuu sheego qaala tacaala ilaah baa yidhi yaxki isagoo ka warramaya qowla fircawn limuusa calayhi salaam inii anigu la adunuka waxaan kuu malaynayaa muusa muusaw masxuuran inaad sixran tahay muusaw inaad sixran tahay bay la tahay buu yidhi fircoon baa ku odhanaya in lagu sixray bay la tahay buu yidhi kolkaa muuse qariib buu ahaa oo uuba la hadlayay haddana yaabuu u isticmaalay yaa muusa maxaan kolkaa odhanaynaa qariibkan wuxuu tilmaamayaa ishaaratan ilaa shuruudi dihni inmuunsoo caayayaayo uu leeyahay qalbiga maqnaajoogaa tahay qalbigaagii maba jiraba waabad waalantoo qalbiba ilaynma lihin kolka yaabuu ugu dhawaaqaya qaala abulcataahiya wuxuu yidhi abulcataahiya nin la jirayna ayaa man yuamilu tuula alxayaa wa tuulu lxayaati calayhi khatar ida maa kabirtu wabaana shabaab falaa khayra fi lcayshi bacda alkibar facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul ayaa man yuamilu tuula alxayaati wa tuulu lxayaati calayhi khatar ida ma kabirtu wabana shabaabu falaa khayra fi lcayshi bacda alkibar waxoogaa gabayga kolkay qorayeen ayay khalad yar galeen xagga qoraalkay khalad yar galeen sababtu waxa weeye gabayga beytka hore halk halkee udhaxaysa shadriga dambe halkuu ka bilowdaa gabayga wa tuulu lxayaat saw kama bilowdo ta'da inuu ka bilowday ahayd ka hore inuu xayaa ku dhow joogay ahayd xayaa alifka inuu ku dhammaaday ahayd tadana in xaggee la raaciyo wey xagga dambaa la raacinay shabaabuu ku joogayaa ka hore buudana xagga dambay raacaysaa idaa ma kabirtu wabana shababu falaa khayra fi lcayshi bacda lkibaar kolley caruudkaa sheegay macnuhu waa sidiisi ayaaman yuamilu warka idi diilanaya ayaaman yuamilu ka idi diilanaya duula alxayaat nolol dheerka idi diilanayo wa tuululxayaati noloshoo dheeraataana calayhi dushiisa khatarun khatar ay ku tahayow idaa maa kabirtu markaan weynaado wa baana shabaabu dhallinyarnimaduna ay fogaato baanadu waa fogaanshaha eeg caddaaday bay ahaan jirtay soo maha af carabiga bayin waxaa cad buu ahaan jiray baanada mararka qaar baa loo isticmaalaa fogaanshaha waxa fog ayaa baana loo isticmaalaa waxaad ku dareemi kartaa gabadha marka saddexdaba la furo maxaa la yidhahdaa baaina waa maxay way fogaatay weeyaan kolkaa waa luqadda halkaasay ka socotaa idaa maa kabirtu markii aan weynaado wa baana shabaab dhallinyarnimaduna ay fogaato falaa khayra fi lcaysh noloshu khayr kuma sugna bacda alkibari weynidaa kadib iminka ayaabaa loogu dhawaaqay qof qariiba ayuu ayaa ugu dhawaaqaya waayo wuxuu tilmaamaya inuu qalbigiisii maqan yahay oo adduunya ay qaadatay wa qaala abu ayib baa yidhi fii madxi kaafuur markuu ammaanayay min qasiidatin anshadaha iyaaha qasiide uu tiriyey ayuu yidhi ya rajaaء اlcuyuuni fi kuli ardi lam yakun غayra an araa kaالrajaa'i faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun yaa rajaa alcuyuun indhaha rajahoogiiyow buu yidhi fii kulli ardin dhul kastoo la joogaba dhul kastoo la joogaba kay indhuhu rajaynayaanow lam yakun ma aha hayra an araaka inaan ku arka mooyaane rajaa'i rajaa igu kalaba ma aha inaan ku arko mooyaane rajo kaloo igu jiraaba ma jiro buu yidhi yaabuu ugu dhawaaqay qofkani qariib buu ahaa kolkaa wuxuu ishaarayaa ilaa culuwi mansilatihi ay bunaya inanka igow acid calaya iigu soo celi maa samicta minii wixii adiga maqashay maa samicta minii waa aabo ilmihiisa cashir udhigaya aabbo ilmihiisa cashir udhigaya markuu cashirka dhigo uu ka yar ku soo celi leeyahay muxuu odhan ey bunaya inankaygiiyow buu yidhi acid calaya iigu soo celi maa samicta minii waxaad iga maqashay waa qariib asalkiisii buu kani ku yimid markaa asalkii loogu talagalay buu ku yimid muxamedu muxamedow laa tarfac sawtaka codka kor ha u qaadin xataa laa yasmaca xadiianaa sheekadeenna si una u maqla xadun qofna war muxamedow codka kor si sheekadeenna cid kale ayna u maqla waa laba qof wada jooga maxay iskugu dhawaaqeen hamso ma asalkiiba mise waa calaa khilaaf ilasal waa asalkiibuu ku yimid markaa hamsahani ayaa haadaa kanow tanabax werbaltoos falmakaarihu khatarta oo dhani bika way ku hareeraysee falmakaarihu muxdiqatun bika war khatar oo baa kugu hareeraysana iska toosniyo ayaa haadaa kanow tanabax warbaltoos falmakaarihu khatar oo dhan baa bika ku hareeraysay ayaa haada baciid baa loogu qariib baa loogu isticmaalay ayaadii baciidka ahayd buuna isticmaalay waa ishaaratan muxuu ishaarayaa markaa ilaa shuruudi dihnihi buu ishaaraya yaa haadaa kanow laa tatakalam ha hadlin xataa yudana laka ilaayo laguu ogolaado qariib buu ahaa yaadii baciidkana wuu isticmaalay wuxuu tilmaamaya inuu qalbigiisu waxoogaa maqan yahay layliska labaad gabay kuma jiro ardayow adaa ka soo shaqayn karaya markaa layliska saddexaad layliska saddexaad waxaa lagu yihi maadaa yuraadu maxaa looga jeedaa binidaai nidaha fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socda waxaa lagu leeyahay nidaha maxaa looga jeedaa amhiladan soo socota acadaau ma lilcayshi bacdaka ladatun walaa likhaliilin bajatun bikhaliili acadaau inankii caddo la odhanayo maa lilcayshi nolosha uma aha bacda ka dabadaa ladatun wax macaani noloshu dabadaa macaanba male dhadhanba male walaa likhaliilin saaxiibna uma aha bahjatun farxad bikhaliilin saaxiib kale uu ku farxo inankan cadde la yidhaha u geeriyooday gabayga geeridiisii baa laga tirinayaa markaasuu leeyahay acadaau maa lilcayshi bacdaka ladatun acadaau maa lilcayshi bacdaka ladatun kolkaa hadaba hamsahani hamsaa loogu dhawaaqay adigu macnihii hamsaha lama doonaye nidahan inaad ka sheekayso weeyaan ma dhawaaqii caadiga ahaabaa mise waa wax kale waa wax kale waxaa loo yaqaana alkhuruuj min muqtada daahir baa la yidhaahayo taxasur buu faa'iideynayaa iminka sababta nidu waa maxay waa taxasur qoomama weeyaan yaa shujaacu geesiyow aqdim arsoo dhiiro oo horay u gal yaa shujaacu aqdim maxaa nidahan looga jeedaa yaa shujaacu aqdim markaan idhaa yaa shujaacu aqdim maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa iqraa dhiirigelin dhiirigelinta waynagii soo marnay in nidaha wax loogu dhawaaqo taquuluhu waxaad ku odhan liman yataradad nin ka noqnoqonaya fii munaasalati alcaduwi cadowga in loo soo baxo dacwtuka ya bunaya falam tujiibnii farudda dacwatii ba'ya'sa calaya dacwtuka ya bunaya falam tujiibnii farudda dacwati ya'san calaya dacawtuka waan kuu dhawaaqay yaa bunaya inankaygiyo waan kuu dhawaaqay falam tujibnii waad ii jawaabiba weyday farudda dacwatii baaqaygii waa la soo celiyey yasankii oo quusasho ah calaya aniga dushayda quusasa ii ah anigoo quustay ayaan iminka iska aamusay buu yidhi nidahan maxaa looga jeedaa yaa bunaya war waa qoomamo ilmahaagiioo ka warran kuuba jawaabi waayey ya oo aabbihiibi iyo hooyadii toona aan maqlaynin ka warran mayna warwarkeega lahayn kolka waa qoomamo qoomama ka hadlinaysa ninkan iyo warwariyo walaac dacawtuka waan kuu dhawaaqay yaa bunaya inankayagiyow falam tujibnii imaadan jawaabin farudda dacwatii baaqaygii waa la soo celiyey ya'san isagoo quusasho calaya aniga dushayda ku ah bilaahi qul lii yaa fulaanu walii aquulu walii usaa'il bilaah ilaahay baan kugu dhaariye qul lii waxaad igu tidhaa yaa fulaanu fulaanow ila hadal bilaahi ilaahay baan kugu dhaariye qul lii ila hadal yaa fulaanu fulaanow walii aquul aniga ayaa hadda isla hadlaya weli usaa'il anaana su-aasha isweydiinaya isla hadlaya anaana su-aasha isweydiinaya ilaahay baan dhaariya ilaa hadale buu yidhi yaa fulaanu ka waran halkaa weli aquulu ma qul lii yaa fulaanu weli aquulu halkaa weli ma idin okay waa sax nidaha haddaba yaa markuu leeyahay muxuu uga jeedaa nidaha yaa fulaan ah yaa fulaan dhawaaqaa iminka uu doonayo inuu yidhaah muxuu uga jeedaa iyo anuriidu fi sabciina ma qad kunta fi lcishriina faacil waa azajr qooma muu uga jeedaa waa eri buu uga jeedaa azajr eri buu uga jeedaa anuriid eri buu uga jeedaa bilaahi ilaahay baan kugu dhaariyee qul lii ila hadal yaa fulaanu hebelow weli aquulu anaa isla hadlaya weli usaa'il anaana su-aasha isweydiinaya oo su-aashan dambe soo socota weeye a nuriidu miyaan doonaynaa fi sabciina annagoo toddobaatan jira maa qad kunta wixii aad ahayd fi lcishriina labaatan jirka faacilkii samaynayay war waan isweydiinaynaa labaatan jirka waxaad samaynaysay ma toddobaatan jir adoo aan kaa rabaa buu ku leeyahay masku ma isku ficil bay noqonayaan waa maya hadaba waa maxay anuriidu fi sabciina maa qad kunta fi lcishriina faacil halkaa nidaha ku jira hadafka laga wataa waa azajru waxbaa laga eryayaa war adigoo ciro sida caruurta ha u ciyaarin buu doonayaa inuu yidhaah todobaatan jir baad tee labaatan jir baad ismooday yaa daara caatikata xuyiiti min daarin sayartu fiiki wa fii man fiiki ashcaari yaa daara gabadha caatika la yidhaahda gurigeegaay xuyiiti waa lagu salaamay min daarin guri ahaan lagu salaamay gurigii caatikaay alla idhah waa lagu salaamay sayartu fiiki waxaan dartaa u soo socodsiiyey wa fi man kii dartii fiiki adiga kugu dhex noola waxaan usoo socodsiiyey ashcaari gabayadaydi ala maxaan guriyow iyo qofka ku dhex deganba aan gabay usoo socodsiiyey buu yidhi haddaba yaa daara caatika guri buu la hadlaya maxaa ku kalifay inuu guriga la hadlo algarad waa maxay min hada nidaa waa taxasur qoomamo gurigu waa kii aynu shalay soo tilmaamayna albukaa cala alaطlaalkii wey waa gurigi laga dul ooyayey yaa daara caatika inanta caatika la yidhaha daarteediiyey xuyiiti waa lagu salaamay min daarin daar ahaan baa lagu salaamay sayartu waxaan u socodsiiyey fiiki adiga darta ah wa fii man iyo kii dartii fiiki dhexdaada ku noolaa ashcaari gabayaaayg gabayaygii o dhan baan usoo socodsiiyey layliska afraad waxba kuma jiraan ka shanaad layliska shanaad unur waxaad nasri u bedeshaa albeytayni labadan beyd alaatiyeyni ee soo socda nasran fasiixan wahumaa liabi ayib wabayin algarad min anida ya acdala nnaasi lafii mucaamalati fika alkhisaamu anta alkhasmu walxakamu uciiduhaa nadaraat minka saadiqatan أن تxsبa الشحم في mن شحمه وربون gabaygan wuxuu tiriyey horaan usoo marnay kolleye mar sayfudowle gabayaaga uu iskugu yeedhay uu yidhi nin kastoo gabay tiriyaaba wuxuu leeyahay maal badan rag baa waxaan gabay ahaynba gabay ka soo dhigay hadda waxaan gabay ahayn wallahi waad ku qosli kartiin ragga qaarkood haddaan idiin sheego gabaygay tiriyeen gabayba ma aha adigaa garanaya inayna gabay ahayn nin baa gabay baan tirinayaayo wuxuu yidhi alardu ardun wsamaau samaaun wa fiiha almaau walaxjaaru walashjaaru dhulku waa dhul cirku waa cir dhulka biyaa ku jira geedaa ka baxa dhagaxbaa dul saaran armagabay baa waxaasi ya gabayga inta lagu qaadanayey mataqaanaa boqol halaad baa lagu qaadanayeyoo dhadhow boqol halaad halka gabayba raggii waxaa tirinayey oo dhan hantida waa loo dhiibay waa lagu tuulayuun halkana waxaa soo fadhiya sayfudawla oo gabayaagoo dhani ay garanayaan oo runtii dee isaga laga yaabay gabayga siduu ku yahay gabaygiisii markuu tiriyey shilin waa la siin waayey uu xanaaqay oo wuxuu yidhi yaa acdal naas kanuu tiriyey markaa yaa acdal naas dadka ka ugu cadaalada badan ilaa fi mucaamalati aniga markuu ila dhaqmayo mooyaane fiika alkhisaam adaan maanta kula doodaya wa anta alkhasmu aduu waxatay kii la haystay ee lala doodayey walxakamu ee haddana kala xukumayey dadka adigaan ku haystaa laakiin haddana adaa maxkamaddii inoo fadhiya buu yidhi uciiduhaa waxaan kaa magan gelinayaa buu yidhi nadaraatin daymo minka xaggaaga a oo dhab ah an taxsaba shaxma inaad barur umalayso malayso fii manka shaxmuhu baruurtiisu waramun barar ay tahay war qof buuran buuranoo buuridani ay barar tahay inaad xoog moodun baan k unbaan ka baqayaa buu yidhi iska jir buu yidhi nin bararay inaad bararkiisa aad baruur moodo wuxuu leeyahay nin ereyo iyo wax gabay la moodo kuu soo sameeyey wixiise gabay ha moodin buu leeyahay wuu xanaaqayba uu iskaga tegayba ninkii waa kii dee kaafuurkshiidii u tegay ammaanayey sababtii ammaanta kaafuulshiidi halkanay ka bilaabatay waxa dhacay markii dambe ayaa la weydiiyey sayfudawlo ninkan maxaa sidan u yeeshay baa la yidhi sayfudawlow wuxuu ka jawaabay sayfudawlo ragganan gabayga aqoon hantida badan la siinayo waxa lagu dhiirigelinayey inay sii wadaan gabayga ay wax soo kordhiyaan laakiin isagu buu yidhi meeshii ugu siraysay buu gaadhaye hadii hanti la siiyo haddii loo diido muxuu soo kordhini buu yidhi isagu muxuu sii wadi karaaba dee qimadii meeshii u sarraysay buu taagan yahay buu yidhi isaga hanti lagu khasaarin maayo markaa laakiin ragga soo socda adigu miyaadan ogeyn iminka marka jawaaista la bixinayo ama tartanada la gelayo qof kasta ma loo ogolaya tartanka inuu galo ma ardaydaa loo yeedhaa mise haddaad macallin u yeedhata ka waran oo tidhaa ha cid kaste tartanku wuu furan yahy haddaad ka waran ardaygan waa lagu gelinaya aqoonta inuu sii wato laakiin kan maxaad ku dhiirigelinaysaa yaa acdal nas dadka ka ugu cadaalada badan ilaa fii mucaamalati aniga markuu ila mucaamaloonayo mooyaane fiika alkhisaam adiga ayaa lagu haystaa wa anta alkhasmu lahaystaa tahay adigu walxakamu haddana kala xukumaya uciiduhaa waxaan kaa magangelinayaa nadaraatin daymooyin minka adig xaggaaga ka ahaatay saadiqatan oo dhab ah an taxsaba inaad u marayso ashaxma baruur fii manka shaxmuhu baruurtiisu wara barar ay tahay in sha allahu tacaala barta haynoogu joogo wallahu aclam